النسائي في ليلة الأحد الموافق للسابع من شهر الربيع الأول ربيع الثاني عام 1442 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين من تام السنن والصحيحين ysر اllah اإtmaam واlإkmaal وraزq اإkhlaas fi اqwl اcml inahu samiic mujiib dacwaat majliskan waa majliska sagaashanaad ee majaalista marka sharxa kooban ee kitaabka sunan nasaa-i habeenkan waa habeen axad kuna beegan toddobada bisha rabic thaani kun afar boqol iyo labaiy afartanka jir nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay salaada khaasatan salawaadka sunnada ah ee habeenkii maalinta la tukada witirkii ayaan ka soo hadalnay waxaa noo dembeeyey inaan ka hadalnay almuxaafada calaa rakcatayni qabla alfajri salaadda fajar labada ragco ka horeysa in lagu dadaalo ayaan kusoo soo marnay oo noo dembeeyey caawan waxaan bilaabayna insha allah tabaaraka wa baabka toddoba iyo kontonaad baabu waqti rakcatay alfajri waqtiga labada rakca ee fajarka la tukan ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun toddoba boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imaam nasai alah amatullah akhbarana qtayb بn سacيid ibn جamيل ibn طريف البqlاni wa ثiqة tbt qala xadaثna layt بn sacd wa imaamu ahli mصr wa ثiqaة habt faqih can naafic mowlى cabdالlah bn cmr wa ثiqaة faqih can ibn cmr wuxuu ka radi الlahu taعalى canهuma can xafصة bint cmar أmi الmؤminiin radia الlahu taعalى an ardaaha waxay tihi xafse uu ka wariyey amaba ibn cmar wuxuu ka wariyey xafsa waa riwaayaة صaxaabiyi can صaxaabi isaga waa صaxaabi wakadalika riwaayaةu akhin can اkhtihi sidaa weeyaan marka laطaa'ifta xadiid ku jirta ay ka mid tahay can ibn cumar cbdالlahi bn cumar wuxuu ka wariyey naafic can xafsata binti cumar umi اlmuؤminiin radia الlahu taala ardaha wa can abiha kadalika can rasul lah waxay ka warisay salى اllahu عalيه alي slm anahu nabigeena kaana inuu ahaa idaa nuudiya haddii la naadiyo oo la adimo lisalaati الصubx salaada subax aadaanka dambe weeyaane rakaca nabigu wuxuu rukuuc jiray rakcatayn laba rakca khafiifatayni aada u fudfudud qabla an yaquuma intuusan u istaagin ka hor ila salaat salaada ayuu nabigeena sala allahu calayh waali wasalam rukuuci jiray marba haddii la addimo oo adaanka dambe u dhaca nabigeena laba ragca oo fudfudud ayuu dukan jiray u istaagi jiray intuusan salaada faradka oo salaada subax uusan aadin waxay ka cabirtay khafiifatayn ee fudfudud waxaa lagu akhrinayaa tan koobaad suurat alfaatixa iyo qul yaa ayuha alkaafiruun tan dambana waxaa lagu akrinaya qul qul huwa allah iyo suurat alfaatixa lagu akrinaya oo aad bay u fudud yihiin xadiid kun todoba boqol iyo ko iyo kow iyo todobaatanaad ama ko iyo lixdanaad kun todoba boqol ko iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي abarna maxamed bn mansuur aljawaaz almaki wa hiqa qala xadaثana sufyaan ibn cuyayna waa imaamkii qala xadaثana camr ibnu dinar almaki wa hiqaة tabt can الzuhri maxamed shab zuhri wa hiqaة tabt imaam xuja can salim ibn cabdillahi bn cumar wa hiqaة faqih ibn cumar cabdillahi bn cumar bn khطaab radi allahu tacala canهuma qalat cbdillahi bn cumar akhbaratnii waxay ii sheegtay xafsatu binta cumar xafsatu bintu cumar radia allahu taala ardaha um اlmuminiin ana nabiya nabigeena sal slm kaan nabigeena u ahaa idaa adaaa lahu اlfajru fajarka markuu u iftiimo sallaa wuxuu tukan jiray nabigeena sala allahu alay slm rakcatayn laba raka ayuu tukan jiray fajarka iftiinkiisa markuu arko oo salaadda ay dilaacdo laba rakac ayuu nabigeena tukan jiray sal sl labada rakcana waa labada rakco ka horeysa salaada fajar oon xalay soo marnay inuu nabigeena ku sheegay sala allahu alay slam khayru min addunya wamaa fiiha adduunka iyo wixii ku suganba iyaga ayaa ka khayr badan uu ku sheegay salى اllahu عalayhi waali wasalam baabu اliطijaaci bacda rakcati اlfajri calى الshiq اlayman alidijaacu bacda rakcatay اlfajri calى الshiq اlayman baabka wuxuu u baab yahay aldijaac alidijaac baabu lidijaaci jiifsi loo jiifsado ayuu baabkan u baab yahay amaba jiifsi la jiifsadadha bacda rakcatay اlfajri labada rakca ee fajarka ka horeeya kadib jiifsi la jiifsada cala shiqi dhinaca loo jiifsada alaymani ee midigta ah in saas oo qofku u saaxdo ayuu baabkan u baab yahay horaan waxaan arki jirnay masjidkan sigiska laftarkiisa markii salaada subax la sugaa oo labada ragca la tukada dad saxdaan oo saa iyada dabaqaan intay safka gadaal ugu yara baxaan ayaan arki jirnay hadda ma aqaana dee ma socotaa sheekh xuseen shaqada ma jirtaa hawsha iyada ma jirtaa mise waa waa zuush esha lama hayo <laughs> allah mustacaan ya sheekh maasha allah maasha allah inta waa la dabaqi jiro lakin hadda sunanti waxaad dareemaysaa waa wax badan baa hoos u socda hala soo celiyey laakiin dadka in lagu dhimana maahno meesha ay isu rogta meel lagu qoriyey dadka qaar waa hurdo culus yihiin waxaa dhici karta inay weysada ka jabtaba masquuliyin wa xoran yihin beryahan mogta culeysaa jir waayahay xadiid kun todoba boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid صaxiix ah qala imam nas alي abarna cmr ibn mansuur abu saciid النasائي wa iqa qala xadaثna cali bn cayaash alalhani alximsi wa iqaة habt qala xadaثna shucayb shucayb ibn abi xamza weeyaan alximsi wa iqaة habt can الzuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii qala akhbarnii waxay warram curwa ibn zubayr wa iqaة habt faqih can caaishaةa um اmuminiin radia الlahu taala ardaha qaalat waxay tir caaisha kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka al sl slm idaa sakata goortuu aamusa almuadinu muadinka biاlulaa adaanka hore oo min salaati اfajri salaad fajar ah qaama nabigu istaagi jiray farakaca markaasuu rukuuci jiray rakcatayn laba rakca khafiifatayn ee fudud qabla salaati اfajri salaada fajar ka hore bacda an yatabayana alfajru markuu fajarka cadaada kadib uma intaa kadibna yadajicu uu saaxan jiray calaa shaqihi dhinaciisa alaymana ee midigta ayuu saaxan jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam meeshaan imaamka wuxuu sheegay umuna caaisha uu ka soo wariyey inay sheegtay idaa sakata almuadinu biluulaa biluulaadan maxay ta marka annaga aadaanka intaan naqaano salaadda fajar waa laba aadaan aadaanka koobaad waa aadaanka nabigeen uu ku sheegay sal اla alay slam liyaquuma naa'imukum waa yacuuda qaaimukum aw kamaa qaala sala allahu alay waslem qofkii hurdo ku jirayna inuu hurdada ka kaco wixii wakhtigaas la gaaro aad loo gaaro aada dukado kii macawoo dhan taagnaana in yarood muxuu ahaa noqosho yar uu sameeyo darteed ayuu aadaankaas u baxayaa kaas waa aadaankii hore aadaanka dambena waa kan salaada fajar ka horey laakiin uuladan la sheega ma aadaanka hore mise waa kii dambe waa kii dambe uula muxuu dhahay marka ulaa marka binisbati liliqaama aqimitaanka marka loo fiiriyo ayuu wuxuu noqonayaa kii hore ayuu noqonayaa sidaa weeyaan marka marna madaxda kusoo dhicin aadaanka koobaad waxaa weeyaan oo bilaal uu addimi jiray yuusan kusoo dhicin ibn umm maktuum waa taqaanaan isaga ilaa laga yidhaha asbaxta asbaxta asbaxta ma addimi jirin sidaa weeyaan baabu dami man taraka qiyaama leyl qofka qiyaama leyl isaga taga oonan tukanin dhaleecayn iyo cambaarayn iyo caylacay ayuu baabkan u baab yahay iyo edayn qofka qiyaamuleil isaga taga allahu akbar nicmadan <laughs> nicmadan qiyaamuleilka ah dad buu ilaahay si sahal ugu yasiray xaqiiqatan abadan ayagoo yaray bilaabeen oo isaga weynaadeen marka lagamaba yaabo inay saxdaanba dadna ayagoo waa yeelo ah ayaa laga yaabaa inay salaatuleylkii ilan tarbiyadii hore qeyb ka qaadani dadka way kala duwan yihiin laftirkooda oo dad baa waxaa wey hurdadooda culus tahay oo oh, aslal waxaa wey abuurkoodaba hurdo culs culusaa ku jira waxaa weeyaan eh, qaar eh, tawfiiqdii ilaahay ayaa la siini qaarna waxaa wey waa lagu culsayni laakiin ficlan qofkuu ilaahay waafajiyey qiyaamuleyl adduun wax badan kalama maqno wax badan oo hadda dhib ah iyo stress ah, iyo isla hadal iyo dhibaata iyo yani waxyaabahaas oo dhan meel bay ka marayaan ilaahay subxana wa taala nagu risaaqo nacam sheekhay a guriga guriga u ahaa <laughs> waa runti arrin fiqi u baahan wa meeshuu nabiga isdhigi jira waxay ahayd gurigay ahayd laakiin masjidka lays wada dhigo oo dadka dhan ay wada saxdaan runtii arrin fiqi u waa arrin u waa ku noqosho lianna saxaabada ma samayn jireen dhammaantood waa in la fiiriyo waa laakiin laa shaka maadaama nabigu u sameeyey sala allahu alay slam haddii wax darar dhibaato ay ka imaanaynin wax nahyi oon haynana uusan jirin in dhibaato ay ay u muuqataa laakiin haddii darar uu ka imaana oo tusaale ahaan masjidkii dadki ay isku dhiboonaan amaba mid laga yaab madaxi lug lugta lagu dhufto oo dadka waa amaba laisku ciriiriyo meesha aniga i banay aniga banay iyo xaaladda ay waa suuragal in markaa wallahu aclam laakin laa shaka oo mulaaxado aada qawi u ah nacam xadid kun boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala imam nas almt abarana swayd ibn nasr almarwasi wahiqa qaala xadana cabdullahi mubaarak waa imaamkii an awsaaci wa abu camr alawsaaci waa ninkii la dhihi jiray imaam ahli shaam can yaxya waa iqatun habtun imaam can yaxya ibn abi kaiir waa iqatun habtun yursil wayudalis can abi salamatin bdirman wa iqatun faqih can cabdillahi bn camr bn caasi radia allahu tacala canhuma qaala cbdillahi bn camr qaala lii rasu rsulka wuxuu yidhi sal l slm laa takun ha ahaanin midla fulaan hebel oo kale ha ahaanin kaana wuxuu ahaaday hebel yaquumu leyla habeenka ayuu qiyaam samayn jiray qiyaamu leyl ayuu la imaan jiray fataraka qiyaama leyl qiyaamu leylka isaga tagay cabdullaahi yow iska ilaali saa ha noqonin saas ayuu nabigeena ku yidhi sala allahu calayh wali waslm marka acmaasha qiimaha badan oo qofka haddii xoolihiisi ay dhacmayaan ama shaqadiisii uu isaga taga waa lagu dhaleecayni waa li ha yeelin xoolahada ha dayacin waa adduunye laakiin qiyaamuleylka ayaa ka qiimo badan xadiid kun todoba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam الnasaعي raxmat lla akhbarana xaariث ibnu asad alhamdani wa iqa qaala xadaثna bishr ibnu bakr الtinisi wa iqaة yugrib qaala xadaثna awsaaci wa abu camr alawsaaci qaala wuxuu yidhi xadaثanii yaxya ibn abi kaiir caawa waxaad ku bishaaraysataan axaadiista khaasatan noo imaan doonta inteeda badan ruwaadda waa raggii asxaabtiina ahaa oodada taqaaneen raggi asxaabtiina ahaa marka aad uguma rafaadaysaan caawa waxaa weeyaan waa dulmar ku durduri waa hadda baabkan soo socda oo caddayn doona ikhtilaafka labada ragcoo fajarka ah oo naafic la isku khilaafay axaadiista imaan doonta taqriiban waa casharka o dhan int ama casharka intiisa badan wixii naafic ka dambeeya dhanna waa hal dad ah, kalama duuna waa isleeyihiin ama intooda dhan waa isu dhow cafwan nacam waa yahay waxaan ku noqonaa xadiidka hore kun toddoba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid صaxiixa qala imam nas abarana alxariث ibnu asad الhمdاني wa qال xadثna بشر بن بكر التنيسي وثقة يغرب qال xadثnي الأوزعي qال xadثnي يحيى بن أبي كثير wa ثقة tبت يرسل يdلس عن cمر بن الحكم بن ثوبان الحجاaزي wa ثقة qال wuxuu yihi cمر xadثnي waxa u warramay أبو سلمة بن عبدالرحمن عن عبد الله بن cمر بن cاaصي رضي الله تعالى عنهma qال عبد الله بن qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm laa takun ha ahaanin yaa cabdالlah cabdullaahiyow midla fulaan hebel oo kale kaana wuxuu ahaaday hebel yaquumu leyl habeenka ayuu istaagi jiray fataraka qiyaama leyl ayuu isaga tagay nin ahlu aaca ahlu khayr ayuu ahaa khayrka ayuu isaga tagay adnasa ha noqonin walaa takunuu kaalatii naqadat ghaslaha sidaasoo kale waaya baabu waqti rakcatay alfajri salaada fajr labadeeda rakca waktigiis ayuu baabkan u baab yahay waan soo marnay baab konton iyo toddobaadaad u ahaa wuu soo celiyey laakiin wuxuu soo celiyey wadikri اlاkhtilaafi calaa naafic naafic oo mawlaa cabdulaahi eh, ibni cumar ah khilaafka laisku khilaafay in la sheego khilaafka muxuu yahay nuxurka khilaafkaas wuxuu yahay nin la yihahdo cabdilxamiid ibnu jacfar cabdilxamiid ibnu jacfar wuxuu ka wariyey naafi naaficna wuxuu ka wariyey safiya ayuu ka wariyey gabar la yidhahdo safiyana waxay ka warisay can xafsa ayay ka warisay binti cumar um اlmuminiin radia الlahu ta ardaha marka ariiqa isaga ah naafic iyo waxaa weeyaan xafse waxaa udhexeeyo safiya udhexayso laakiin sagaal raawi oo naafic wax ka warisay oonan ahayn cabdilxamiid ibnu jacfar ayaa dhammaan khilaafay cabdilxamiid khilaafay oo naafic iyo xafso dhexdooda ma ayna gelinin safiye ee waxay geliyeen cabdullahi bni cumar ibnu khaaab radia allahu tacaala canhuma marka arrinkaas ayuu ishaari rabaa imaamka kadibna axaadiista lafdiga waa axaadiista lafdigii wuxuu ishaarayaa raggii marka kala duunaa ayuu hebel hebel hebel hebel hebel hebel hebel hebel ku dhihi doonaa sida un baa muxuu inoo imaan doonta marka waxaa weeyaan waa wax aad u fudud in sha allahu tabaaraka wa tacaala baabka mxu baabu waqti rakcatay اfajri wa dikr اlاkhtilaaf calى naafic xadid kun todoba boqol iyo شhan iyo lixdanaad waa xadid صaxiixa qala imam النasي alي mt abarna mxamed ibn ibrahim albصri almuؤdin weyan wa saduq qala xadaثna khalid ibn xariث alhujaymi wa iqaة habt qaala qarأtu waxaan akhriyey calى cabdالxamiid ibn jacfar alanصari wa saduq rumya bاlqadr warubama wahim can naafic marka waa saduq wahmina waa ku dhaca irjaana waa lagu yaro sheegay can naafic ayuu ka wariyey naafic mawla cabdillahi bin cumar waa iqat habt can safiya bint abi cubayd safiya bint abi cubayd aلhaqafiya waa imraأaة ibn cumar cabdullahi bn cumar xaaskiisa weeyaan radia اlahu taa raximah اllah raxmata waasica gabadha ayada safiye ah sayd cumar ayay aragtay wayna ka warisay waana iqa iqa weyan waa taabiciyad marka sayd cumar ayay aragtay wayna ka warisay waa taabiciyad safiya bint abi cubayd aلhaqafiya can xafsa ayay ka warisay bint cumar radi alahu taala anhu min muminiin can inabi nabigeena ayay ka warisa xafsa sala اlah alay slm nabigeena kaana inuu ahaa yusallii mid tukada rakcatay alfajri salaada fajar rakcatayn laba rakc eh, tukan jiray khafiifatayn aad u fudfudud marka ninka la yidhahda cabdilxamiid eh, naafic bedelkii uu naafic ka warin lahaa ibnu cumar safiya can xafsa halkaas ayuu la aaday oo safiya iyo ibnu cumar ay isku bedelay waana iqa saduuqu rubama wahim rag kale oo iqaatu ahbaat ahna waxay mareen in isaga eh, meeshuu u geliyey safiya aynan ahayn oo ninka la yidhaahdo cabdullahi bin cumar uu ku jira laakiin matniga xadiidka saxiix weeyaan ishkaal ma laha laakiin waxaa laga hadlayaa un gelintaas la geliyey safiya booski cabdullahi bin cumar radia allahu tacaala canhuma xadiidku toddoba boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna shucayb ibnu shucayb ibnu isxaaq addimishqi waa saduuq qaala xadaثana cabdulwahaab ibnu saciid aلsulami waa saduuq qaala xadaثana aw anba'ana shucayb shucayb ibn isxaaq addimishqi waa iqat rumiya bilirja qaala xadaثana alawsaaci waa imaam abu camr alawsaaci qaala xadaثanii yaxya ibn abi kaiir qaala xadaثanii naafic qaala xadaثanii ibn cumar horaana maxay ahayd safiya halka ka fiiriyi marka ninka la yihahdo marka awsaaci ninka la yaxya ibn abi kaiir oo iqatun habtun yursil yudlis booskii muxuu geli naafic kadib cabdillahi bin cumar hay qaala wuxuu xadaatnii waxay warrantay cabdullahi bin cumar baa dhihi walaashii ka warranaya xafsa bint cumar radia allah ta ardaha ummi lmu'miniin ana rasul rasulka al sl slm kaan nabigan wuxuu ahaa yarkacu mid rukuuca rakcatayn khafiifatayn ee fudfudud bayna nidaa'i aadaanka intuu dhexaysa waliqaamati aqimitaanka min salaati اlfajri qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan nasaa wuxuu yidhi kilaa alxadiiثayn labada xadiidba cindanaa agtanaga khaطaun waa gaf bismi illaahi اraxmaan labadiba yaa labada isaashatayba bannaankoo dhigay midka koowaad inuu khaطa yahay ninka wariyo cabdilxamiid ibnu jacfar ah waa saduuqun awhaam ayuu leeyahay isaga marka inuu gafay sidoo kalena waxaa weeyaan sagaal raawi oo muxuu ahaa intaba iqaat ah ayuu dabamaray oo wixii ay soo arooriyeen waxaanan ayuu keenay kan hore inuu khata yahay waxba kuguma haysano matni ahaan lagama hadlaayo la socda waxaa laga hadla waa sanadka weligii baasha inka iska kin dhexgelin marka laakiin ninkaa dambe maxaa lagu haystaa shuraaxda waxay leeyihin uu ka mid yahay saaxiba dakiirat اcuqba raximah اllah raxmata waasica sheekh sheekh cali uu ka mid yahay waxay leeyihiin wejhi maanta xadiidkan dambe khata waa lagu dhaha meesha kama muuqdo waana sidaas muuqato wallahu aclam waaya xadiid kun todoba boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qala imam nasai amat abarna isxaq ibn mansuur alkawsaj wa iqa qaala abana yaxya ibn saciid alqaطaan qala xadaثana alawzaci qaala xadaثanii waxaa ii warramay yaxya ibn abi kaiir an naafic ibni cumar marka naafic marka haddana waxaa ka waran yaxya ibn abi kaiir kii hore ayuu la tooyay can hafsa qaalat waxay tii umuna xafsa radi allah ta ardaha kaana wuxuu ahday rasul rasulka al sl slm yarkacu mid rukuuc bayna nidaai aadaankii wasalaati salaadda inta udhexaysa aadaankii salaad inta udhexaysa rakcatayn ayuu rukuuc jiray khafiifatayn aada fudud xadiidku toddoba boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas ala abarna hishaam ibnu camaar adimashqi waa saduuqun muqri kabura uu weynaaday fasaara yatalaqan hayiraac ayuu noqday faxadiiuhu alqadiim asax xadiidkiisa hore oo ruwaaddii eh, hore ay ka wariyeen ayaa saxiixnimo badan qaala xadaana yaya yani ibnu xamza yaxya ibnu xamza alxadrami waa rumya bialqadar qaala xadaana awsaaci can yaxya ibn abi kaiir can abi salamati cabdiraxmaan mjeeda yaya marka waasitaa galay meesha waasito ayaa galay yaxya ibn saciid alqataan mise waxaa wey alansaari miya mise waa yaxya ibn abi kaiir yaya bn abi kair miy tamam somasama yaya bn abi kair w an abi salmt abdiرaحman hadda marka waa sitaa gaashay yaxya ibn abi kair iyo naafic dhexdooda waxaa galay abu slma ibn abdiرaحman ayaa galay qala wuxu uhi huwa an yaحya ibn abi kair an abi slmata qaala wuxuu yihi huwa isaga wa naafic marka yaxya ibn abi kair waa sito u maahan abi slma abusalmana waa ka wariyey naaficina waa ka wariyey oo markaa waxaa isku abaqo ah naafic iyo abu salm bin cabdiraxmaan ibn cumar wuxuu ka war cbdulahi bin cumar radi allahu ta an xafsa binti cumar ana nabiya nabigeena sal sl ka nabigen wuxuu yusallii mid tukada bayna nidaai aadaanka inta dhexaysa waliqaamati aqimitaanka rakcatayn uu tukan jira kayfatayn ee fudud rakcatay alfajr uu tukan jiray sidaa weeyaan xadiidkun toddoba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai abarna asxaab ibn mansuur alkawsaj wa iqa qaala xadaana mucad ibn hishaam mucaad ibnu hishaam adastawaayi wa saduuqun rubama wahim hishaam ibnu dastawaayi ayaa dhalay qaala xadaanii abi abihiis waa hishaam dastawaayi waa iqatun eh, habt iqatun habt weyaan can yaxya ibn abi kaiir qaala xadaanii naafic <clears throat> qaala xadaanii naafic ana ibna cumar xadaahu ana xabsa xadaatu ana rasul a sal sl kan rasulkan waxaa yusalli mid wada rakcatayn laba rakcatayn ee fudfudud bayna dawa liqaamati wa min salaati subxi ayuu tukan jiray sala allahu alay slam xadiis marka waa isleeyihiin ku durduri wa xadiid kun toddoba boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasa al abarna mamed yaxya ibnu moxamed alqurashi waa saduq qala xaddatana moxamed ibnu jahdam athaqafi waa saduq qala xadaana qala wuxuu yihi ismaaciil qala xadaana moxamed ibnu jahdam qaala ismaaciil ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi kahiir alansaari iqatu habt ayaa wuxuu yidhi xadaana waxaa noo warramay can cumar saasoo idinma qorno xadaana eh, qaala ismaaciil xadaana can cumar ayuu nooga warramay ibnu naafic alcadawi waa iqa can abihi abiis oo ah naafic mowla cabdillahi bn cumar ah waa iqatun faqiih an cumar wuxuu ka wari radi allahu taala canhuma qala u yhi akhbaratnii xafsa waxay ii sheegtay ana rasul rasulk a sal slm kaana rasulka inu yusalima tukada qabla subxi sala subax ka hore rakcataynma tukada ayuu ahaa meesha marka waxaan ku jirin gabar la yidhaahdo safiya axsant allah ybarak fiik gabar safiya mesha aan ku jirin waaya xadiid kun todoba boqol iyo kow iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna moxamed ibn cabdillahi ibn xakam iqat faqiihu ree masr qaala anba'ana isxaaq ibnu alfuraat atujibi wa saduq faqih an yaxya ibnu ayub algaafiqi bilgayn algaafiqi saduq rubama akhطأ qala xadaanii yaxya ibnu saciid alanصari wa iqaة habt qaala anba'ana naafic can ibni cumar can xafsa anaha xafsa um اlmuminiin akhbarat waxay sheegtay ana rasul rasulka sl slm kaana rasuulka inu hay idaa nudiya goortii la naadiyo oo la dhawaaqay lisalaati subxi sajada wuxuu sujuudi jiray sayatayn laba sujuudood laba rakco weyaan abcan qabla salaat subx ayuu tukan jiray hawshaa marka socota matniga xadiidka meel kale lama aadayo meeshu baa la jooga meel kale lama joo mxu ah, lama aadayo laakiin isbedelka waa ruwaadi iyo mukhaalafadii in lagu caddeeyo ninka la yidhaahdo cabdilxamiid ibnu jacfar raggaa tiqaadda u khilaafay uu dabamaray in lagu caddeeyo waa inta ayada waaya xadiid kun toddoba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa ahi qaala imam s abarna cbdullahi ibn isxaaq aljawhari waa iqa can abi caasim sman can abi caasim الضaxaak ibn mkhlad waa iqaة habtun xaafid can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj waa iqaة habtun maxaa u raacsan ya hay maxaa kale u raacsan yursil ydlis qaala akhbaranii muusa bn cuqba alanصaari muسى بن cقبة wa ثiqة فقيه imam في المغازي عن نافع عن بن cمر عن xفصة أم المؤمiنiin رaضي الله ta ضa أنha أخبرت waxay sheegtay أنa رasul رasulk صل sلم kan w إdaa sakta المؤdinu muؤdinka markuu aadaanka dambe ka aamuso uu dhameeyo sلىa ركcatayn ay tukan jira khaفiiftayn ee fudud xadيث kun todoba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad wa xadيث صحيixa qala imam نس ل أخبرna محمد بن سلمة المrاdي المصري wa qaala ambana ibnu qasim cabdiamaan ibn qasim cabdiraxmaan ibnu qaasim almisri wa iqat ma'muun can malik ibn anas ibn abd alhijra qaala xadaanii naafic can cabdillahi bn cumar ana xafsa uma اlmuminiin ahbaratu waxay sheegtay ana rasul rasulka sal slam kana rasulka inuha idaa sakata goorto amusa almuadinu min aladaani aadaanka uu ka aamusa lisalaati asubxi salaada subax oo badaa oo badaa uu muuqda asubxu u muuqda salla wuxuu tukan jira rakcatayn tukan jira khafiiftayn ee fudud qabla an tuqaama asala sala intaan la aqimin ka hore kun todoba boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadid saxiixa ah. qaala imam sal abarna ama ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa iqa qaala xaddaana khaalid ibn xaari alhujaymi waa iqatun tabt qaala xaddaana cubaydullah ibn cumar alcumari waa iqatun tabt can naafic can cabdillahi bni cumar radia allahu tacala canhuma qala xaddatanii waxay sheegta ukhtii walaa shay xabsatu ahayd ama anahu nabigeena cafwan anahu nabigeena sal slm kaana inuu aha yusalii mid tukada qabla اfajri salaada fajr ka hore rakcatayn ay tukan jira khafiifatayn ee aad u fudfudud marka labadan ragco fudaydka badan caawa aad bay usoo noqnoqdeen insha allah mar dhow baan ka gudbi doonaa xadiid kun todoba boqol iyo شhan iyo toddobaatanaad waa xadيث صaxiixa qala imam س akhbarana moxamed بn cabdillahi bn yaziid moxamed bn cabdillaahi bn yaziid almaki wa iqa qaala xadaثana abi abihi waa cabdالlahi بن يزيid الmqri wa ثiqaة faadil qaala xadaana xadaثana juwayriya ya juwayriya juwayriya saa u taqaanaan maxay ahayd gabar marka magacyada rag i dumarkaba loola baxa ayay ka mid tahay ay ka mid tahay ridwaan oo kale ridwaan oo kale annaga soomaalida an ula baxnaan raggi dumarba shukri oo kale raggi dumarba haye magac kale ya xamdi xamdi rag dumarba ya xamdiyo cabdiyo ya sheek xaaji cumar aawa ah. bas de marka markaad folimkaad marka horkaco kadib baa lagu <laughs> folimkaad caawa ma shaqeynay lagu maqlaay maxaa tiri ku celi jawayriya a a laakiin ragga hadda ka soo qaata soomaalida shukri rag iyo dumarba soo maaha a laakiin eh, carabta uma badna jawayriya inay ula baxaan ragga soomaalidana maba rag hadda jawayriya la dhaho weli ma jawaariha jawaari waa de ninka onsaawa odagii nin sahlma ninkaas mogta ilaahay qadarkiis dadkan hore oo tiiba talyaaniga ahaa oo soomaalinta hadda ay gumaysi ku jirtay iyo ragga waxbartay oo kacaanka wixii ka horreeyey w dadka waxbartay laba luuqadoodba waxay u yaqaanaan sida af soomaaliga o kale ingiriiska iyo carabiga xataa hadduusan tukanayn oo shuuci u yahay shuuci waa shuuci qof mana tukanaya maca dalika af carabiga wuxuu u yaqaanaa marka xilligii kacaanka oo af soomaaliga dadka ololihii af soomaaliga wixii ka dambeeyey wixii bartay carabi ma yaqaanaan intooda badan dadkii uallahida iyo jaamacadda azari kuwii wixii aada waa gooni laakiin xilligaas wixii ka horreeyey soomaalida wax baratay qof aanan af carabiga aqoonin inaad aragta naadir ay ahayd lidaalika odaygaa jawaari iyo ragga hadda marka af sooma af carabiga si ugu hadla markaad aragto waad la yaabaysaa waa carab caadi ah waaya jawayriye marka bint eh, ibn asma wa jawayriya ibn asma adubaci waa saduuq waa nin can naafic can cabdillaahi ibni cumar can xafsa ana rasul rasul sal slam kana waxaa rasulkeen yusalli mid tukada rakcatayn laba rakca idaa alaca alfajru salaada fajar markii ay dilaacdo ama bud soo tiraahdo nabigeena laba rakca tukan jiray sala allahu alay wasalam xadid kun todoba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imamna salim abarna axmed ibn cabdillahi ibn xakam ahy almacruuf bibn اkurdi ibn kurdi ayaa loo yaqaanaa waa iqa qaala xadaثana moxamed ibn jacfar waxaa weeyaan gundar iqatun saxiix اkitaab wa fiihi afla qala xadaثana shucba imaamkii can zayd ibn moxamed ibn cabdillahi bn cumar waa iqa qaala samictu waxaa maql naafican ayaan ka maqlay ibn cumar isagoo ka sheegay can xafsa binti cumar annaha iyada qaalat waxay tihi kaana wuxuu aday rasul rasulka sl sl ida طalca fajru laa yusalli midaan tukan ilaa rakcatayn khafiifatayn caawa maa sha allah muraajaca iyo cashir bixin caawa waxaan umaynaya minta ma fariisan doontaan fadhida inuusan jirin waay xadiid kun todoba boqol iyo todoba iy todobaatanaad waa xadid saxiixa qala imam ns abarna qtay ibn saciid qaala xadaana leyt ibn sacd can naafic an ibni cumar can xafsa can rasul lah sal sl rsulka anhu rasuulkeena kana wuxuu rasuulkeena alayh sl slam idaa nuudiya lisalaati subxi markii la dhawaaqo oo la addimo rakca rakcatayn uu dukan jiray khafiiftayn ee fudfudud qabla an yaquum ila salat intuu salaadu istaagan hore wa rawaa saalim can cumar ayuu ka wariyey can xafsa hadda meesha uu naafic ka wariyey saalimna cabdillahi bin cumar ayuu saan u wariyey waa isleeyi marka waan isma khilaafsano xadii kun todoba boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qal imam abarna isaq ibn ibrahim aandli ibn rahwey wa iqatu tabt xuja qaala anba'ana cabdirazaq ibn hamaam sancani wa iqatu xaafid laakinahu maxaad ku taqaaneen maxaad ku taqaanaan cabdirazaq ibn hamaam sancani waa saaxib musanaf kitaabkan musanafka la yidhaahdo oo lagu jamciyey aahaarta saxaabada nabigeena sal slam iyo taabiciinta lagu jamciyey ayuu iska leeyahay laba nin oo eh, labadood musanaf ay aad qiimo badan ayaa jira mid waa cabdirazaq ibn hamaan sancani ninka labaadna abubakr ibn abi shayba labadaba waxay ka mid yihiin mashaayikhda ay ka mid yihiin muxuu ahaa asxaab alkutub sita ay wax ka wariyaan ay ka mid yihiin raxima allahu ljamiic waa laba kitaabo aad u qiimo badan haddii aad marka doonaysid aahaarta ka sugan eh, saxaabada nabigeena sal l slm iyo taabiciinta ka sugan aimada ka sugan haddii aad rabto xageed u doonaysaa musanaf cabdirasaaq iyo musanaf ibn abi shayba waa laba kitaab aad u weyn oo aad u qiimo badan labadana waa muxaqiq waa la taxqiijiyey waa xadiis w eh, aaaarta wix daciifa iyo wa saxiixa waa la kala saaray marka waa meelaha haniga ku ah aqwaasha saxaabada nabigana sal slm inaad soo deliishato di aad damacdo iyo aahaarta soo qaadato halkaas u doonanaysa labada kitaab aad bay runtii eh, ugu buuxaan kumanaana ku jirta kumanaan ay halkaa ku ururiyeen ninka la yihah marka cabdirazaq ibn hamaan sancani caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi xadaثana macmar ibn rashid alasdi wa iqat tabt can zuhri maxamed ibn zahab الzuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar qaala wuxuu yihi salim ibn abdillahi bn cumar wa iqatun habtun faqiih qaala wuxuu yihi abara qaala ibn cumar wuxuu yidhi akhbaratnii xafsa ayaa ii sheegtay ana rasu s kaa rasuulka inuu ahaa yarkacu mid ruku rakcatayn laba rakca ayuu rukuci jiray qabla fajri salaad fajr ka hore wadaalika arinkaasna bacda maa yalucu alfajru markuu fajarka dhash kadib ayuu nabigeenna tukan jiray sal اllahu alayh ali sm xadid kun toddoba boqol iyo sagaaliy toddobaatanaad waa xadid saxiixa qaala imam slim abarna xusein ibnu ciisa alqawqumasi waa saduuq saaxiba xadiid weeyaan saduuqun saaxibu xadiid qaala xadaana sufyaan waa sufyaankee ibn cuyayna can camr ibn dinar اmaki wa iqat habt can الzuhri maxamed shab zuhri can salim can abihi cabdillah bn cumar radi allahu ta anhuma qala wuxuu yidhi akhbaratnii xafsa bint cumar radi allahu ta anhuma ana rasul rasulka sl sl kaana wuxuu rasuulkeena idaa ada'a lahu اlfajru salaada fajr xilliga ay u iftiinto waa fajru saadiqa sallaa rakcatayn tukan jiray sala allah alay slm xadid kun toddoba boqol iyo siddeetanaad waa xadid saxiixa qala imam abana mxamed ibn khaalid adimishqi waa iqa qaala xadaana weliid ibnu muslim adimishqi waa iqatu kaiir atadliis wاtaswiya can abi camr alawsaaci weeyaan waa imaamki can yaxya ibn abi kaiir qaala xadaanii xadaanii waxay warim abu salma ibn cabdiraxman waa iqatu tabtun faqiih can salim can caaisha cafwan can caaishata umlmuminiin radi allahu ta ardaha an rasul sl sl slm ka rasulkan wuxuu ahaa yusalli mid tukada rakatayn laba rakab dukan jira khayfatayni futudud bayna الnidaai wاliqaama aqimitaanka iyo aadaanka dhexdiisa oo min salaati اfajr tukan jiray salى اllahu alيه waslm waaya xadiid kun todoba boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qala imam s abarna ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari waa iqa qala xadaثana khaalid ibn xarit alhujaymi waa iqatu tabt qala xadaثana hishaam ibn hishaam adastawai waa iqatu tabt qala xadaثana yaxya ibn abi kaiir can abi salamtin cabdiraxmaan anahu sa'ala caaishata ayuu weydiiyey caaisha ayuu weydiiyey uma اlmuminiin radi ه ardaha can salaati rasul hi wax ka weydiiyey bileyl habeenka uu tukanaayey qaalat waxay tihi kaana rasulka ه sl slm yusalii mid tukada alaaثa caشharaa rakca toban iyo rakca yusalii amaani rakcaat siddeed rakac yuu dukan jiray uma intaa kadib yutir witr ayuu la imaan jiray sagaal buu ka dhigi jiray uma yusalii rakcatayni laba rakac dukan jira wahu jaalisan isagoo fadhiyo waa toban kow markaa faida araada an yarkaca markuu inuu rukuuco doonana qaama istaagi jira farakaca wuu rukuuci jiray oo yusalli wuxuu tukan jira rakcatayn laba rakca bayna aladaani waaliqaama aqimitaanka adaanka inta udhexayso fii salaati subx salaat subax xadid kun toddoba boqol iyo labaiy sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa amt akhbarana axmed ibn nasr annaysaburi wa iqatu faqihun xaafid qaala xadaana camr ibn moxamed alcanqazi canqari ayaa jirta oo rag la yaqaano qabaa'il canqariyiin la yihahdo laakiin kan canqazi wa alcanqazi waa iqa qaala xadaana cahaam bn cali alcaamiri alkilaabi waa saduuq qaala xadaثana acmash sulaymaan ibn mihraan alkahili alkufi waa iqaة habt imaam lakinahu yudlis waaya can xabiib ibn abi haabit abi haabit qays ayaa la yihahdaa waa iqaة faqiihu jaliilu kahiir الtadliis wاlirsaal can saciid ibn jubayr cafwan ah, qayska waa iqa qayska waa iqa hy ah, can saciid ibn jubayr ayaa wuxuu yahay iqatun faqiihun jaliil katiira tadiis wairsal irsaal ilduufa igu dhacay can ibn cabaas radi allahu ta anma qal abdullahi bin cabaas kaana nabiyu nabigan wuxuu ahay sal l slm yusalli mid rakcatayn dukan jiray ama rakcat alfajri salaad fajr labada rakcad dukan jiray idaa samica aadaana aadaan goortuu maqla wayuhafifuhumaa uu fududayn jiray qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yihi hada xadiiun munkar xadiidkan waa xadiid munkar ah munkarna waxaa loo yaqaanaa waa mukhaalafat الضaciif mukhaalafat الضaciif lihiqaat saas ayaa la yihahdaa waa munkar u yihi munkarkuu sheega waxaa dhici karta ninka la yihahda xabiib ibn abi haabit waa nin iqa ah laakiin wuxuu caam ku yahay tadliis tadliis xadiidkana sida la yaqaano oo hadda soo martay oo caawa dhan aan kusoo daalnay sidaan u akrinayni ilaa muxuu ahaa inaad meesha ka istaagtaan ba ad waxaan kusoo daalnay in cabdullahi bin cumar naafic cabdullaahi bin cumar kadibna xabsa ay nabiga ka warinaysa ayaan kusoo daalnay oon soo wadnay soo ma ahayn marka haddana muxuu sheegay xadiidku wuxuu ka dhigay min xadiidi cabdillaahi ibni cabbaas munkarka dhanku halkaas inay tahay ayaa laga yaabaa caaishana waa laga wariyey oo hal xadiiaan soo marnay sida muxuu ahaa la yaqaano sida ayada weyaan maadaama isaga kaiiru tadriis uu yahay oo tadriis lagu yaqaano iqaadii tirada badnaydna u khilaafay nakaarada dhanku kaga sheega dhanka asaga weyaan waana nakaara oo xagga sanadka ah ee ma aha nakaaro xagga lafdiga lafdiga wax ishkaal oo ku sugan lama arka xadii kun todoba boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadii saxiix isnaad ah qala imam nas abarna swayd ibn nasr almarwasi qala xadaثana cabdullah almarwasi waa iqat طabcan swayd ibn nasr almarwasi ma iqat basaha mise waa habta la jirta ya iqat qala xadaثana cabdullahi mubaarak waa imaamkii qaala ambana yunis yunis waa ninkee ibn zayd اlayli nacam iqat tabt can الzuhri maxamed shab zuhri waa imaamki qaala akhbaranii saib ibnu yaziid saaib ibnu yaziid waa saxaabi ibnu saxaabi ana shurayxan shurayx alxadrami ninka la yidhaahdo dukira ana shurayxan alxadrami dukira cinda rasul lah yaa lagu shegay sal slm faqaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm laa yatawasadu alqur'aan qur-aanka ma barkimaysto qur-aanka barkin kama digta ayuu muxuu ah yidhi ninkaa saxaabiga ah radi lla ta ada nacam ah, ma saasuu dhahay faqaala rasuul lahi laa yatawasadu alqur'aan intaas annaga noo qoran soo sidaa ma ya ah, daka daka rajul ninkaas laa yatawasadu barkin kama dhigto alqur'aan qur-aanka maxaa loola jeedaa maada yatabada ila diinikum maxaad u fahamteen ya qur-aanka kama seexdo uu ku tukadaa oo uu xifsan yahayo ah, waa ixtimaal aada u fiican kaas ayaan noo fiican annaga ixtimaal kala imaan kara laa yatawasad اqur'aan yani qur-aanka madaxiisa waxba kuma jiraan qur-aan ma yaqaano ila qur-aanka taana waa suuragal damina waa noqon kartaa amaan waa noqon kartaa lakin maadaama saxaabi nabi u yahay sal slam annaga waxaan uqaadanayna ninka isaga qur kama saxdo oo waa qaali inuu in muxuu ahaa saas baan uqaadanayna wallah alam waa yahay baabu man kaana lahu salaat salaat bileyl fahalabahu calayha الnowm baabu man duul ayuu baabkaan u baab yahay kaana lahu uu usugnaaday salaatun salaad ay usugnaatay habeenka oo salaatuleyl tukan jiray fahalabahu uu uga adkaaday calayha salaadii annowmu hurda oy hurdo ka tambadaysay kadibna salaadii ka saaxday xukunkiisa muxuu noqona ayuu baabkan u baab yahay ma helaya mise ma helaya ayuu baabkan u baab xadiidka kun toddoba boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa ah. qaala imam nasr alay sl abarna qutayba ibnu saciid horta aan ka nasana xadiidkii kii hore aan ka nasano qutayba ibnu saciid ibnu jamiil riif albaqlani wa iqatu habt qaal can malik bn anas amda alhijra can moxamed ibnmunkadir almadani wa iqatu faadil can saciid ibnu jubayr wa iqatu habt faqiih can rajuli nin cindahu can rajuli nin ayuu ka wariyey cindahu agtiisana ridan raalli ahaasho agtiisa ay ahaatay yani nin isaga uu raalli ka yahay saciid ibnu jubayr inuu raalli ka yahy wa ka wariyey ma sheegin muusan sheegin waaya akhbarahu wuxuu sheegay ninka asagoo uu ka yahay ana caaishata caaisha umuminiin radi allahu ta adaha akhbaratu ay sheegtay ana rasuula rasulka sal sl qal rsulken wuxuu yidhi maa min imri'in qof ma jiran takuunu lahu ay u sugnaatay salaatun salaad bileylin habeen qof salaatuleyl habeenkii ay joogto u tahay oo dukada ma jira oo faqalabahu ugu qaalib noqdo ka adkaada calayha salaadaas nawmun hurda ilaa hadduu jira kataba allahu alloin wuxuu qoraa ajra salaatihi salaadiisa ajarkeeda ayuu ilahay u qori waaya wa kaana waxuu ada nawmuhu hurdadiisana sadaqatan calayh sadaqay u ahaataa oo ilahay uu ku sadaqaystay waa qofkii isagoo sooman man akala aha naasiyan wa huwa saa'im muxuu samaynayaa falituma sawmahu soomkiisa iska dhamaystirto fa inamaa acamahu اllahu wasaqaah ilahay baa quudiyey oona waraabiyey kana waa lato waa muxuu ahaa sagaalka saacad soo kici jirtay kadibna habeen habeenada ka mid ah ay hurdadii kula fakatay haddii hurdada ay fakatay oodna u qasdin salaadaadii oo hal xaraf ay ka maqneen ayuu ilaahay ku qoraya subxana wa tacaala hurdadan waa sadaqa ilahay xaggiis ka imaada iska qaada laakiin kaas waa kii ahlusleylka ahay kii aanba soo kicin weligii ka warram asaga marka waxaa loo qori waxaa la too ah waxaa la too ah qofkii xadiid kale ay ku imaan doontaa insha allah tabaaraka wa tacaala xanuunsada amaba safro oo qiyaamo leyl iyo cibaadaad naafin la imaan jiray oo safarkaa dartiis wixii ugu tagay iyo xanuunkaa dartiis intii aad la imaan jiray oo kaamila loo qori laakiin qofkii horaanba waxa aan lahayn oo ka xanuunsaday xataa faradka laftarkiisi galabgalab uu ka noqday suu noqonaya marka qofka wuxuu tamanina markuu xanuunsado kale waad aragteen markii qandho adag ay ku qabato amaba hergab kugu dhaca ama xanuun uu si un kuu qabto adduunkanoo dhan wuxuu yahay o dhan ba waa dhammaantiis wax habay yaraatay qiimo kula yeelana adduunkan yeela ma jiraya waxaad ku xisaabtamaysaa war maxaa ka horeeya mararka qaar diyaaradaha ma aragtay diyaarada ad saaranta weliga ma saaldays ama baylodka ma dhahay waxaa soo bixi waayey laguhiyaa soo bixi waay taairadii maidinku dhacday ragga qaar waa ku dhacday shaki ma laha beriya waxaan xasuustaa sagaashan iyo waxay ahaydaan u iyo saddexdi inay ahaydaan filaya ayaa diyaaradda waxaan ka soo raacay mandheela diyaaradda marka qaadaa lagu qaadi jiray qaadaa inta laga qaadaa madheera qaad lagu geeyaa kadibna madheera ayaa waxaa laga soo raacaa dadka rakaabkaay ka soo raacaa qaadka marka kadib diyaaradana toban iyo dhowr qof qaaday kuwan weyn hadda kontonka iyo hadda beryaha bilowda ma jiro waan soo dhaqaaqnay ilaan diyaaradda annaga ma ogin noolama sheegin waxaa loo qaad kala saaran oo qayb ka saaran nairobi aan u soconnaa waxay u socotaa baar dheere ay qaadku jirtaa noloma sheegin baar dheeradana waa xilligii siraacaadka adag yani mandiqada gada iyo berigi wadaadada iyo amxaarta iyo niman s n f la dhihi jiray iyo ay isku marnaayeen ay ahaydo xaaladda ay ilaa xaallasura ahayd eh, dadka meesha saaranna waxaa weeyaan maba loo sheegin xitaa lacag a waa liisoo dhiibay dhowr milyan ahoo bac ku jirta al waad yeli garoonka lagu taaganya waad yeli markaa agga tagta eh, hebel ku wareeji marka diyaaraddii ay kacday markaba xuduudkii waa ka leexdayba dhanka soomaaliya aaday markii wax yar aan ah xuduud ka baxnayba waxaa iska furmay albaabkii albaabkii diyaaradda oo soo xirmay fog iska furmay intaasoo kalaaba warayale bal ka warram maxaa la samayni xaalad waxaa dhacday marka in laiswada qiblay dadkii oo dhan yacni subxaan allah bini aadanka xilligaas baa la kala bixi qofkii ilaahay ku xiran iyo qofkii alla aan ku xirnayn xilligaas ayaa la kala bixi dadka qaar waxaan awoodi weyni inaan ka reebna mesha inay iska tuuraan rabaan waa la celin waay qaarna waa kageen oo muxuu ah intay saseenay khalaas neef idu maarata mataqaanaa oo muxuu ahaa xaalad adag waxaan kala jeedaa marka xilligaas wax kaloo kugu soo dhaca habay yaraatee oonan ahayn war maadaa qadamta war maxaa kaa horey haddii waaba tagtay ilaahay maxaad la qaabili cibaado dambe ku harsan ma lahan toobakeen dambe ku harsan ma lahan halkaasay nafti soo gaartay alla maxaad la qaabili maanta laakiin waxaan haysanaa fursaddii oo adoon muxuua lagu qasbayn adigi karta oo alla maxaad la qaabili habeenkii maalintii daqiiqad kasto marka xaalad adagaa ahayd ilahay fadligii subxana wa tacala anagu waa badbaadnay waxaan iskugu tagnay albaabkii annagoo dhowr ah aan iskugu tagnay albaabki marka waxaan marka shaqeyneynaa meeshiina waxaan iskugu wax alla waxaan heli karnay oo lagu cufi karay cufi karay aan ku cubnay oo weliba lahaaya oo dabaysha jiidanay mogtu waa la celinaya wix baa la saari qaarna inuu wada furmay ka celinaa sidiisaan u aheynay baylotkiina diyaaraddii isbiidkeeda aad buu u gaabiyey hoos buu u dhaweeyey mar meeluu ku tuura oy muxuu ahaa ad ku rida iyo wuxuu raadeen meel naqana adiga akhiiran alxamdulilah anagoo nabad qabno ayaa meeshii baar dheeraad ku degnay qaadkii aa meeshii lagu dejiyey annagana diyaaraddii maba ka degin ilaahay anagoo nabad qabnuna keenay qofkii noocaas oo qof dhin sooma qofka hadduu mar labaad macsiye ku dhaca ka warrama ood ilaahay ku caasiyo ood ilaahay muxaada la sameeyo oo haakada waxaan soo xasuustay qowl tabaaraka wa walow rudduu lacaaduu limaa nuhu canhu wa inahum lakaadibuun inta qof ah oo muxuu ahay xabad ay jar kala jarjartay oo koomo ku jiray muddo badan oo fulaan oo haakada oo waxaa weeyaan laga yaaba inuu mar ilaahayow kadibna maalintuu caafimaadana meeshi ka bilaabaysa marki lidaalika ahlu naarka inay dhahaan inuu ay dhahaan dib hanoola celiyo oo kadibna ilahay uu le subxaana wa tacaala walow rudduu lacaaduu limaa canhu adduunkaan aan ku aragnay adduunkan aan ku aragno cadda marka nasal allah asalama alcaafiya hahay marka qofku waxaa muhiima ah oo aada u fiican intuu hadda caafimaadka qaba inuu isku xisaabiya maca alamwaat inuu qabri ku jiro qof dhintay oo maanta laakiin cibaadaysan kara oo khayr la imaan kara oo tooba keeni kara oo diinta ilaahay wax tari kara oo diinta ilaahay faafin kara oo macaasida ka fogaan kara oo laakiin dhintay marka qofku halkaa iska soo qaado shaki malan wax badan buu ilaahay u hirgelin wax badan baa u suurageli wax badanood samayn lahan waa ka istaaga waxmaan ilahay khayran waafaji waayah xadiidka baabu ism araj ahay ism alrajul alradiy alrida maxaa idin qoran alrida ma idin qoran ninka oo raaliga laga ahaa oo magacaas uu sheegay oo ninka la yidhaahda saciid ibn jubayr can rajuli cindahu ridan uu yidhi ninka asaga in la magacaabo ayuu baabkan u baabiye xadiidku waa isla xadiidkii laakiin ninkiyaa lagu sheegayaa si aadan u dhihin keed ahaayo oo shak kuu gelin xadid kun todoba boqol iyo شhan iyo sideetanaad waa xadيث صaيixa qala imam س abarna abu dawuud abu dawuud ibnu sayf ibnu yaحya alxarani wa ثiqaة xaafiظ qaala xadaana moxamed ibnu sulaymaan hy alxaraani waa isna waa mawla marwan marwan ibnu xakam oo khulafadii ka mid ah bani umaya ayaa xureyey waa saduuq qaala xadaana abu jacfar araazi abu jacfar araazi waa ciisa ibn abi ciisa waa saduuqu sayi alxifd xifdigiisa ayaa aan aad u ficnayn can moxamed ibn munkadir waa iqat faadil almadani can saciid ibni jubayr hadeetana soo marnay can aswad ibni yaziid annakhaci waa taqaanaa ninkaan dee mawar war buu leeyahy aswad ibn yaziid annakhaci maxaad ku sheegaysaan ya iqatun faqiihun mukhadramun caabidun intaasoo sifo ayuu leeyahay marka nin raalli in laga noqdo oo la qiimeeya mudan ma yahay mis maahay waa yahay weyaan an caaishata waxu ka hor umlminiin radi allahu ta anha qalat waxay umar caaisha qaala rasu rsul u sl slm man kaanat lahu salaatun qofkay salaad sugnaatay sallaha tukaday min aleyl habeenkii oo fanaama canha ka hurday kaana daalika wuxuu ahaadaa sadaqatan sadaqa man kaanat qofkay u lahu isaga salaatun salaad sallaha ay yusaliiha uu min leyl habeenka sallaha yani yusaliiha uu min leyl habeenka oo fanaama canha kadibna ka saaxday kaana daalika wuxuu ahaadaa daalika hurdadaas iyo salaadaas uu ka hurday sadaqatan sadaqa oo tasadaqa allahu alla weynuu ku sadaqaysta caza wajalla caleyhi korkiisa wa kataba lahu wuxuu qori ajar salaati salaadiis ajarkeedan uu qori hurdadaana sadaqa ilahay uu ku sadaqaysta ay noqonaysaa saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslm xadid kun todoba boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qala imam nas akhbarna axmed ibn nasr النysابوري wa ثiqة فقيه xاaفظ qال xadثna يحيى بن أبي kثير يحyى بن أبي بukayr soo sama waa ninka yaحya بن أبي bukayr ya yaحya بن أبي bukayr muxuu yahay maysan ya ثiqة sooma yaحya بن أبي bukayr أبي kaثيir an ulumayba inkastoo martabadiis halkaan ay ahayn qala xadaثna abu jacfar الrazi abu jacfar الrazi waa ciisa ibn abi ciisa haddaan soo marnay can moxamed اmunkadir wa iqaة faadil waa reer madiina can sacid bn jubayr can caiشhaةa um muminiin radi اlah ta anha ana rasul rasulka sl sl qal rasulkan wuxuu yidhi fadakarnahu xadiidkaas mid la nooca ayuu sheegay qala wuxuu yidhi abu cabdiرaحmaan abu jacfar الrazi laysa biاlqawiy fi اlxadiiث xadiidkan aad ugu xoogan ma ahan horaan waxaan u sheegnay saduuqun sayi alxifdi intaas ayaan caawa insha allahu tacala casharka ku hakinaynaa marka su-aal qofkii qabo casharka ku saabsan ahlan wasahlan wixii ka baxsan laakiin waa alkeeda wa fadal ya sheekhay